ducsiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay heedahooyada cafimahadalka kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel baa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keene u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiibayaal waxaan idinkagu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr eed maantana ku maqli doontaan haddii ahla idmo waxaa ka mid noqon doona dad loo xirxirayo dhismooyinkii ku dumay dhulgarirkii ku dhuftay waddanka turkiga dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay dhulgurradii turkiga iyo siiriya ku dhiftana jarmalka ayaa si kumeel gaara ah loo geenayaa waxaa sidoo kale deehaynaa haweenka ruushka ah ee dalbanaya fiisaha argentiin tiiradoodu waa ay sii kordhaysaa waxaa sidoo kale tirakoob laga soo saaray askarta ruushka ah ee ku dhimatay dagaalka yukrain oo hadda sanad halasay galay qaybaha hore ee barnaamijkanina waxaan si gaar ugu eegi doonaa maanta oo kale labaiyo toban sano ka hor waxaa bilowday wararka iyo barnaamijyada kenen wararkii iyo barnaamijyadii ugu horreeyey halkan ka baxay ayaanu si xasuus ah idin maqashiin doonnaa kaalinta suugaantana barnaamijkana qayba ka yihiin iyo xubnihii joogtada inoo ahaayee u soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kaanin baday ta iirtaahe laygu yarto aybaa yeeranaaye yu ugaadhaan xeryahaw magaca iyo atuura anyamarugdata yaca iyo atuura anyamarugdata yuu qaba aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyoke wanaagana mayside yuu qabaa aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana mayse codsadaa odhan baan ka heliilaa haddaan dhagax weedhe laygu kaa dulyooke wanaagana meesiyo badh baan ka heliilaa haddaan dhagax weedhe ka dulyooke wanaagana mesidedii layaabta yombaadi gelise dhoobteen adooyaa la haraadee yaafyaafka igaddaa waan kuuya huumo laygu kaa dulyooke wanaagana mayeeshide yaafyaafka igadaa waanku ayaa salaamay afyaafka ga daawa kuwii hoome ah iyo lagu ke kee yaree kale ka mid ahaa codka macaan fanaanka ilaahay u naxariistay cabdi taaliil warsame ayaa ku luuqeynaya heestaan yaxyax daafur bay noogu taha barnaamijkanu kulanka keenan war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto ma huraan ma u ahayd haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal maya maadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedoo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmasho malmasho tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed gatabaa milkigayga ahaa haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday timaha daabidkaha ku noolo waa hagaag saaxiibyaal barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed sideetan ka megahitis waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaa baraha bulshadaan ku iyo boggana radio kulmiye dot com idaacadaha wadani xogmaali kala f m na waad nagala socotaan saaxiibayaal waxaanu ku bilaabaynaa xaalada magaalada alcasaanood maanta waa ay deganayd oo dagaal toosa kama jirin inkastoo weli ays horfadhiyaan dhinacyada ku dagaalamay magaaladaas oo dadka deegaanka iyo ciidanka somalilan ah somalilan war kooban ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidanka dowladda soomaaliya ay ka qayb qaateen dagaalka magaalada laascaanood sida ay sheegtay sidoo kalena waxay ugu baaqday beesha caalamka in ay ku cadaadiyaan dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntlandba in ciidamadooda ay kala baxaan waxay ugu yeedheen xuduudaha somalilan haddaba culimmada soomaaliyeed ayaa ka mid ah dhinacyada baaqyada isu soo talyadiraya oo codsanaya in la joojiya colaadda magaalada laascaanood bismi illaahi raxiim baaqa culammada soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda cakiran ee magaalada laascaanood labaatan iyo kowda bisha rajab kun afar boqol iyo afar ee ku baga labaiyo tobanka bisha labaad alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aali wa asxaabih waman waala wabacd culamada soomaaliyeed iyaga gudanaya waajibka ka saaran diinta iyo ilaalinta danta guud ee ummadda soomaaliyeed kana danqanaya dhacdooyinka xanuunka badan ee ku habsaday shacabka ku nool magaalada saxaanood ee gobolka sool waxay soo saareen baaqan soo socda kow culmmadu waxay aada iyo aad uga xun yihiin dagaalka lagu hoogtay ee ka socda magaalada saxaanood waxayna ka tacsiyanayaan dhammaan dadkii ku geeriyooday dagaalka isaga ah waxay nugu ducaynayaan inta ku dhimatay in allah subxaana wa tacaalaa u naxariisto eeladoodana sawar iimaan ka siiyo kow ku dhaawacmana ilaahi subxaanahu wa tacaalaa u booqadhayo labo culammadu waxay ku baaqayaan in ilaahay laga boqo subxaana wa tacaalaa dadkana loo turo dagaalkaasna si deg deg ah loo joojiyo saddex culammadu waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada arrinkaasu khuseeyo inay arrimaha taagan ku dhammeeyaan wadahadal iyo isqancin kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara colaad iyo dhiig dambe oo daata alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fattaqu llaaha وأصلحوا daata bayniكم afar culmmadu waxay ugu baaqayaan dhammaan dadka samaha jecel sida culummada odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta dowladaha iyo cid kasta oo wax ka geysan karta inay kaalintooda ka qaataan sidii loo xallin lahaa mushkiladda taagan iyo khilaafka asaga ah qaala tacaala inama almu'minuuna ikhwatun faasluu bayna akhawaykum waataquu allaha lacalakum turxamuun alxujuraat shan culummadu waxay uga digayaa ummadda soomaaliyeed fitnada ka socota baraha bulshada ee sii horinaysa colaadda ayada ah kuna samaynaysa wejiyaal cusub iyo fasiraad aan jirin sida in la qabyaaladeeyo ama la diimeeyo lix ugu dambayn culammadu waxay ugu baaqayaan ummadda soomaaliyeed inay taageero iyo gurmad deg deg ah u fidiyaan dadkii dhibku ka soo gaadhay dagaalka asaga ah culammada soomaaliyeed weeyaan aad maqlaysaan weliba sheekh bashiir axmed salaad wuxuu ku baaqayeen ama uu akhrinayay bayaan ka soo baxay culimmada soomaaliyeed oo ku baaqeeya joojiyo colaada magaalada laascaanood barnaamijka kulanka kena dhegeysanaysaan saaxiibayaal aase dib ugu soo laabana kenan dhexdeeda ee labayo toban sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay bishii februaayo bishan oo kale sagaalkeeda laba kun kooiyo tobankii ayaa idaacadda kulmiye la aasaasay barnaamijyada idaacaddana ah waxa ay bilowdeen labiyo tobankii bisha ilaa saddexiyo tobankii bishan waa bishaan oo kale sanadkii labada kun iyo kooiyo tobankii labayo toban sano ayayna hadda barnaamijyada idaacadda iyo wararkuba ay socdaan waxaan rabaa inaan dib idiin xasuusiyo warkii ugu horreeyey ee idaacadda ka baxay maanta oo kale labayo toban sano ka hor bismillaahi araxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka ee raadiyo kulmiye uu maanta idin hayana waxaa ka mid ah maamulka shabakadda kulmiye oo maanta xariga ka jaray howsha idaacadda kulmiye munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayey furitaanka idaacadda kulmiye oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho waxgaradkii aqoon-yahanada soomaaliyeed oo guul ku tilmaamay furitaanka idaacadda kulmiye faahfaahinna dheeri ah oo ka soo baxaya siyaasadda iyo nidaamka ay ku shaqeyn doonto warbaahinta kulmiye qaybaha bulshada magaalada muqdisho oo soo dhoweeya furitaanka idaacadda kulmiye qodobada wararka dibadda een maanta idin haynana waxaa ka mid noqon doona booliska turkiga oo xirxiray saddex boqol iyo soddon sarkaal oo lagu eedeeyey in ay afgembi milatari ku maleegayeen iyo baarlamaanka waddanka iiraan oo ku baaqay dibadbaxyo lagu taageeriyo shacabka waddanka masar intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu muhiimsanaa haatanna warkii oo dhan maamulka shabakada wararka ee kulmiye ayaa waxa uu maantay xarigga ka jaray hawsha idaacadda kulmiye oo maantay markii ugu horreysay si toos ah u bilowday jadwalkeedii shaqo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya mustaf xuseen cabdulle oo maanta xarigga laga jaray howlaheedii shaqo ayaa waxa uu ka warbixiyey hadafkii ay u aasaaseen idaacaddani cusub oo dhowaan ku soo biirtay idaacadaha ka jira magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay ugu horrayntii in idaacaddani ay aasaaseen dhallinyaro saxafiyiina oo xil iska saaray in shacabka soomaaliyeed oo dhibaatooyinka faraha badan la daalaadhacaya sidii loogu gudbin lahaa warar ku salaysan xaqiiqda iyo barnaamijyo sare loogu qaadayo aqoonta ummadda soomaaliyeed waxaana uu ku dheeraaday ka sheekaynta abwaan cusmaan cabdulaahi guure marxaladooyinka kala duwanaa ay soo martay saxaafadda soomaaliya iyo doorkii waa tahay warkii ugu horreeyey ayuu ahaa kaas oo ka baxaa idaacadda kulmi maanta oo kale labada kun kooiyo tobankii ayaana la baahiyey waxaa akhrinayay ilaahi haw naxariistee yuusuf axmed abukar keenan tiftiray xilligaas idaacadda iyo leele cismaan maxamuud oo dabcan maalintaas war akhriyaashii ugu horreeyey idaacadda warka ka akhriya waxaan rabaa intaan xasuustaas keedkaas aan ka dhammaan waxaan idmaqashiinayaa sidoo kale barnaamijyadii ugu horreeyay idaacadda ka baxay waxaa kamid ahaa barnaamijka cayaaraha oo labaiyo tobanka doornimo soo geli jiray xilligaas inkastoo hadda barqadii uu soo galo oo koiyo tobanka barka barqanimo uu soo galo laakiin xilligaas maadaama idaacadda hawada labaiyo tobanka doornimo soo gelaysay labaiyo tobanka iyo rubi ayuu soo geli jiray waxaa barnaamijkii ugu horreeyey ee cayaaraha idaacadda ka qabtay ilaah naxariistee maxamed maxamuud timacade bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan wacan oo wanaagsan idiilahaantiin baa khayaartana dhegaysanaysaa ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka isboortiga adahan oo kale idaacadda kulmiya ee magaalada muqdishona aad ka maqashaan maalin walba marka laga reebo maalnimada jimcaha waxyaabaha barnaamijka maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah khayaartan ad ee horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya horyaalkii soddon iyo lixaad oo si habsamela weli uga soconaya magaalada muqdisho naadiyada stt daalo iyo safaano oo ciyaar adag shalay ku soo bandhigay horyaalka soddon iyo lixaad garoonka jaamacadaha ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale kulan adag oo maanta dhexmari doona naadiyada kale amaba waa kulan adag oo maanta ka dhici doona garoonka jaamacadaha ee magaalada muqdisho yaa hogaaminaya horyaalka soomaaliya qaabkee horyaalka loo kala horeeya barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hanjabaado oo ay hawada isku marinayaan xidigaha arsenaal iyo barcelona daafac ka mid ah daafacyada arsenaal oo ku hanjabay inaanu caawa wax gool ah dhalin doonin leono miisi xidiga caan ku ah kubadda cagta oo ka hadlay kulanka dhexmari doona caawa naadiyada barcelona iyo arsenal macalinka tottenham oo ku rajaweyn inuu soo iibsado ciyaaryahan leonel miisi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijka anigoo maxamed maxamuud timcad ayaa idiin soo saara halkan idinkala socodsiinaya farsamadu waa marwaan mayo abuu xuseen waa mar kale iyo barnaamijkii isboortiga ilaah u naxariisto maxamed maxamed timcadde barnaamijkii ugu horreey keenan ayuu qabtay oo aan qeybtan ka maqashiinaynay waxaa sidoo kale jira kamid ah barnaamijyadii ugu horreya idaacadda ka baxay barnaamij dhacdooyinka dunida maanta dhacdooyinka dunida markii dambe ogaal ayaa loo bixiyo duhurka ayuu soo geli jiray laakiin hadda ogaal barqad ay dhageysataan laakiin wuxuu ka yimid kowda iyo barka duhurnimo marka warka idaacadda oo dhamaada ka hor ama kadib ayuu soo geli jiray isagana kii ugu horreeyey balan dhegeysano bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal meel buu joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna maanta iyo dhacdooyinka caalamka oo maalolba hadahayo kalaad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho qodobo dhowr ah ayaa haddii allaha waddale laga helo ku maqli doontaan barnaamijka waxaana kamid noqon doonaa barnaamijyada aan ku soo qaadan doona barnaamijka intaan ku guda jirno milatariga dalka masar oo gaashaanka u daruuray codsiyada dadweynuhu u soo gudbinayaan islamarkaana mamnuucay dastuurkii dalkaasi barnaamij dhex ka dhan ah ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga oo roome ka socda madaxweynahayaasha iiraan iyo turkiga oo gobolka arrimaha gobolka bariga dhexe ka wada xaajoonaya ciidamada baxreyn oo rasaas ay fureen dad rayda ku waxyeeloobeen xaaladda caafimaad ee boqorka sacuudiga oo laga dayrinayo maxaa ka jira wararka sheegaya in dhibaatooyin xagga maskaxda ay haystaan sideese mustaqbalkiisa dambe uu ku dambayn doonaa warbixin dheer oo wargeyska dhele mirer uu ka qoray ayaad barnaamijka ku maqli doontaan booliska rabshadaha ka hortaga ee dalka jordan oo iyana toogasho ku dilo dad isku soo baxay barnaamijkaad ku maqli doontaan oo aan ku soo qaadan doonaa iyo dadkaas wixii ay ka dibadbaxayeen iyo sidoo kale boqorka dalkaas oo isna ka digay kacdoon dadweyne oo dalkaasi ka dhaca xaggee bay ku dambeeyeen dibadbaxyadii rabshadaha watay ee dalkaasi yemen ka dhacay iyo isu soo baxya dadka ka diidan xukunka cali cabdalla saalax oo soddon laba sano xukumayay dalkaasi halka ay marayaan barnaamijka ayaanu kusoo qaadan doonaa haddii allaha awoodala laga helo waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aan ku soo qaadan doonaa qaybna ka noqon doona qodobada ugu soo kordha intaan barnaamijka ku jirno anigoo burhaan ayaa idinla socodsiinaya saaxiibkay marwaanna uu farsamaynaya barnaamijka waa mar kaliya barnaamijkeennii maanta iyo dhacdooyinka caalamka hagaag waa barnaamijkii maanta ee dhacdooyinka caalamka markii dambe ogaal ayaa loo bixiyey oo duhurka ayuu soo geli jiray ogaal hadda waxaa dhegaysataan barqadii laakiin xilligaas duhurka ayuu soo geli jiray warka duhur kadib weli kulanka keyna dhegeysanaysaan waxaan qeyb ku jirnaa weliba qeybta xasuusta keenan ee labayo toban sano kadib maanta oo kale laba kun iyo laba labakoiyo tobankii maalintii la dahfurayay barnaamijyada idaacadda iyo wararka munaasabad ayaa lagu qabtay xarunta dhexe idaacadda kulmiye eh, waxaa ka hadlay abaan ismaan cabdulaahi guure gudoomiyaha shabakada keenan oo xilligaas agaasimaha idaacadda ahaa aan dhegeysana qayb ka mid a ah hadalkiisa iyo waxyaabihi ballan qaaday warbaahinta kulmiyana waxaan idiin qaadaynaa maanta waxay ka dambaysaa aragtida bulshada inay ku shaqay doonto oo waxaad ka bedeshiinna laga bedelayo waxaad ku dartiinna lagu darayo taasna waa idiin ballan qaadaynaa Eh, waxaan kaloo intaas idiin raacinaynaa hadda sawirkan waxaad ka helaysiin baanarka kulmiye news dot com markaad furatiin websiteka hadda kulmiye eh, wejigiisa koobaad sidaan waay eh, sababta aan u xulanay dhismayaashaana waxay tahay jaamacad haddii la sheego aqoonaa taalla ilata tiyaatar haddii la arkana fankii iyo taariikhdii soomaaliyeed ayaa ku cad marka ina warbaahintana inta badan waxa ay ku shaqeeyaan waxa waaye fan iyo aqoon wa marka sidaas ayaan u xulanay abaan ismaan cabdullah guure khudbaddii ujeediyay maalinta furitaanka shabakada kenan ee wararka ee barnaamijyadeeda ayuu codkaasina ahaa xasuusta keydka kenan labaiyo toban sano kadib maadaama maalmihii dabaaldega kenan ku guda jirno ayaan kaga soo xulnay wilo kulanka kenana dhegeysanaysaan intaas haddaan kaga gudubna xasuusta kenan iyo keydkeeda ee dhinaca kale gabdho badan oo soomaaliyeed ayaa ku shaqeysta xirfadda qurxinta dumarka oo ka shaqeeya meelaha gabdhaha soomaaliyeed lagu qurxiyo oo dadkiina qaarkood saaloon ama burkiyaal u taqaanaan waa xirfad la barto dhinaca kale marka loo fiiriyo ilaan saarka iyo qurxinta dumarka dumarkaba waxaa gabdhahaas qaar kamida ah shaqo abuurka arrintan u noqotay la kulantay waryahana deeqa maxamuud maxamed warbixintan ayna nooga diyaarisay magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya goobaha qurxinta dumarka taasoo fursad shaqaabuur ah u noqotay dumar badan oo markii hore gurijoog ahaa balse markii ay barteen xirfadahan gacanta ku najaxay islamarkaana ku shaqaysta iyagoo ku maareeya noloshooda iyo midda qoyskoodaba waxaana ka mid ah xirfadahan waxtarka u leh gabdhaha kuna faa'iidayaan sida cilaansaarka meekabka foonaynta timaha iyo wixii la xidhiira qurxin dumar oo dhan xirfadahan waxay qofku ka anfacayaan inuu naftiisa ku quruxsado caruurtiisa iyo inuu ku shaqaysto waana xirfad loo siman yahay qofka waxbartay iyo kan aan waxbaranba haddaba waa kuwan qaar ka mid ah hablaha bartay xirfadahan gacanta kuna shaqaysta oo aan wax ka weydiinay sida ay ugu shaqeeyaan iyo waxyaabaha ay u qabtaan bulshada waxaa qabtaa saaloon saaloonka ka shaqeeya qurxinta dumarka qaabilsannahay fooneyaha make upka cilaanka si kastaa u diyaarin dumarka eh, walaahi wax badan aqoona alaga sheekey karin sida kordhaqista luga dhaqista qurxinta timaha iyo make upka iyo cilaanka iyo waxyaabo lamid ah xoogaa afar sano ka hor haa maasha allah ku shaqaystaa haa walaahi familka garab weyna ku ahay wax badan ugu qabtaa waa ana xirfad ah, ku mashquulo oo wakhti badan aa siiyo walaahi qofba xirfadiisa inuu kor u qaado kaas xirfad wax fiican waaye waxaa kaloo kula talin lahaa inaysan yani waxbarashada oo keliya aan siinin gacanta xirfada gacantana ay tahay wax fiican oo wax badan usoo kordhin karto intaa sugi lahayd xafiis waxaa ka wanaagsan oo kasii qurux badan inaa xirfadaada kaashatid oo xirfadaada isticmaashid ha make-abka wuu ka leeyahay kala barays eh, waay eh, kala qurux waay cilaankaasna sidoo kale <laughs> sida cilaanka aroosmanka cilaanka caadiga cilaanka xafladaha cilaamo yaryar qaybo waasne waadhewaaba magaceyga waa raxme cabdiqaadir cabdiraxmaan bugeer saaloon bugeer saa taqaani walaahi dhowr shaqaalu qabtaa oo ay eh, ka mid tahay qorxinta dumarka mm. oo dhinac walba ay haday tahay meekaabkii cilaankii timihii in la fooneeyo gabistii eh, daqistii shaqooyin badan oo aada u muhiim oo dumarka ku saabsan walaahi waxaa bilaabay kii ama kii ilaa abtuno hadda ku jira walaahi arooska wuxuu dalbada ala qabanaya sida ciilaankii oo dhammaystiran qorxinteedii hagaajinteedii haa cilaanka uu kala yahay faashiyoon cilaan aroos magacayn uu kala leeyahay cilaan suudaan cilaan qaliij hadda ma isticmaal laakiin qalowariskan iyo waxyaabahan artiskan mm, iskiiga u shaqaysta walaahi waxaa dhihi lahaa xirfadaanaa ku dhiirigeli lahaa because maanta adduunka yani wax walba xirfad waayo maanta hadaa xirfad gacanta aad leedahay xaafadaada ku shaqaysan kartaa marka xirfadda oo yacni gacanta aaday muhiim u tahay dhan walbo aadiya taasaa ku dhiirigelinaya muhiim waaye xirfad gacanta marka aaday muhiim u tahay oo iskaaga u shaqaysanaysaa in aad loogu dadaalo barshadeeda gabdhaha ku dhiirigelinaya maxquul ma naqanayso shahaadadaad gurigaa la fadhinaysaa maana maanta wax soo bartid laakiin xirfadaada gacanta ayay ku saaciidaysaa dhalinyaradan waxa ay tusaale fiican u yihiin kuwa waxbartay ee guryaha iska fadhiya halkii ay maskaxdooda shiili lahaayeen oo ay la imaan lahaayeen hal abuur ay iyagu leeyihiin halka aad ka sugi lahayd inaad xafiis fadhiisato waxaa kaaga roon inaad hal xirfad xataa si fiican aad u barato taasoo kaa caawin karta inaad shaqo shaqola'aanta kaga baxdo wariyaha deeqa maxamuud maxamed ayay ahayd oo warbixintaas nooga diyaarisay markay la kulantay gabdhaha ku shaqaysta xirfadda qurxinta dumarka magaalada muqdisho ayay xarumo ku leeyihiin ama ka shaqaystaanba barnaamijka kulanka keena ee dhegeysanaysaan saaxiibayaal ulmadu ka digriye cawiya subaho waa hagaag saaxiibayaal weli waxaa dhageysaneysaan barnaamijka kulanka kenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waad nagala socotaan saraakiisha dalka turkiga ayaa sheegay in boqol iyo saddex iyo toban qof la amray in lasoo xiro waxaana lagu xirayaabaa laleeyahay kadib markii la ogaaday in ay qeyb ku lahaayeen dhismaayeen ku dumay dhulgurarkii isniintii lasoo dhaafay ku dhuftay wadanka turkiga booliska turkiga ayaa horey xabsiga u dhigay ilaa iyo labaiyo toban qof oo ku jiraan qandaraaslayaal dhismayaasha qaabilsan dhanka kale waxaa weli taagan ama koonfurta dalka turkiga waxaa weli ka taagan oo hakad ku jira baaley howlihii samata bixinta meelaha qaar tirada dadka la xaqiijiyay inay ku dhinteen dhulgariirada ku dhuftay turkiga syriya ayaa hadda waxa ay ka badan yihiin sagaal iyo labaatan kun oo qof ama soddon kun oo qof ayay ku dhow yihiin waxaa sidoo kale la sheegayaa dowladduna ay sheegtay in dad la xirxiro iyadoo dad badan ay u arki doonaan iskuday la doonayo in lagu eedeeyo masiibadaasi guud dadka qaar dhismayaasha dumey oo la doonayay in laga hortago ama looga hortago dhulgararada ayaa qandaraasayaashan waxaa loo siiyey inay marka hore u dhisaan qaabka iska difaaca dhulgararada muddo sanado ah ayayna qandaraasaddaas ay haysteen khubaraduna waxay ka digayeen dhismayaal badan oo cusub oo ku yaala turkiga aysan hadda amaan ahayn sababtoo ah musuq maasuq baasan iyo siyaasadda dowladda oo aan dabagal rasmia lahayn waxyaabaha sida gaarka loo fiirina waxaa mid ah siyaasadaha qaar ay ogolaanayaan wax loogu yeero cafiska qandaraaslayaasha oo ka wiciya baa leeyahay sharciyada dhismayaasha waxyaabaha aada loo xasuusanaya waxaa ka mid a ah dhisma qaar oo ku yaala bartamaha magaalada dhulgaroorka ku dhuftay oo la sheegay in burburku ka badbaaday habka loo naqshadeeyey ayaa habalay habka iska caabinta dhulgurirada kubanaan dhismooyin ah ayaa dumay intii uu socday dhulgurirkaasi taasoo keentay su-aal ah in la isweydiiyo in saameynta masiibada dabiiciga ah ay uga sii dartay sida ay wax u dhaceen iyadoo doorashooyinka fooda ugu soo haya dalkaasi turkiga ay soo tarayaan ama ay soo dhow yihiin ayaa haddana waxaa dhinac kale muuqanaya in aada loo hadalhayo mustaqbalka madaxweynaha talada hadda haya oo aada loo leeyahay waxa uu culayska la kulmi karaa xisbiyada mucaaradka rajab deb ordogan ayaa waxauu qartay qaladaad dhanka jawaabta ah laakiin maruu booqasho ku tegay goob ay masiibada ku dhufatay waxauu sidoo kale u muuqdeen eedda masiirkan oo ay yeelanayaan injineerada qaatay qandaraasyadii dhismooyinka lagu dhisay meelaha qaar waxaa ka socda gurmad loo sameynayo dadka dhibaatada ay ka soo gaartay dhulgariirkaasi guud ahaana koonfurta turkiga iyo waqooyiga syriya malaayiin qof ayaa hooy la-aan waxaana la sheegay in qabow daran habeenkii uu jiro qaramada midoobay ayaa ka digaysay in ka badan sideed boqol kun oo qof aysan haysan cunto ku filan iyadoo hay-adaha gargaarkana ee ku sugan goobahaasi ay ka degayaan in dhibashadii u dambeysay dhulgariirkaasi ay tahay ama laga cabsi qabo inay si laba jibaarinto halka haatan ay taagan tahay dhanka kalena dadka waxyeeloodu kasoo gaartay dhulgariiradaasi ku dhuftay suuriya iyo turkiga ayaa loo ogolaan doonaa inay si kumeel gaara ah ula joogaan qaraabadooda jooga dalka jarmalka dowladda jarmalka ayaa sidaasi sheegtay tani waa gargaar deg deg ah waxaa laga soo xigtay qoraalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda waa wasaaradda arrimaha gudaha jarmalka haweeneyda madaxda ka ah nanse viser layihaahdo waxay u sheegtay warbaahinta gaar ahaan wargeys layihaahdo baldi in ay doonayaan in dadka ama u ogolaanayaan waxaa rabnaaba inaan u ogolaano qoysaska turkida ama suuriyaanka ah ee jarmalka degan eheladooda u dhow inay keenaan halkan ee ka badbaaday waa dadkii ka badbaaday masiibada dhulgariirka eh ah waxay wasiirkani ay sheegtay in tani lagu sameyn doono fiisaha caadiga ah kaas oo si deg ah loo soo saari doono oo weliba socon doona balin muddo saddex bilood ah waxyaabaha qoraalka lagu sheegay waxaa ka mid a ah dalkugolka aan dadka dhibanayaasha ah ee dhulgariirka ugu talagalnay wuxuu noqon doonaa mid fudud waxaana ay tahay inaan caawinayno dadka u baahan in la caawiyo go-aankan ayaa imaanaya baa idoo tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay wadanka turkiga ay hadda ku dhow yihiin oo wadamada turkiga suuriya ee ilaa soddon kun oo qof malaayiin qof oo kalena hoyla-aan ay yihiin qiyaastii laba dhibic sagaal milyan oo qof oo asal ahaan kasoo jeeda turkiga ayaa ku nool dalka jarmalka iyadoo in ka badan kala barna ay haystaan dhalashada dalka turkiga bulshada suuriya ayaa sidoo kale aada ugu badan baa leeyahay waxaa lagu qiyaasaa sagaal boqol iyo afar labaatan kun oo qof oo la sheegay inay joogaan wadankaasi jarmalka markaas oo ay tageen sanadkii waxaa jarmalka horey usii joogay boqol iyo sideed toban kun oo syriyaan ah oo tagay annlena barabok oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa iyana barteeda ka waxay ku sheegtay innaga dowladda jarmalka ahaan waxaan dooneynaa inaan gacan ka geysanno sidii loo hubin lahaa in qoysaska jarmalka ku nool ay si kumeel gaara ah u qaabilaan qaraabada oo saameeyo dhulgararkii haddii aysan eh, dhibaato weyn iyagu aysan u arkaynin barbook waxay sidoo kale sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalka iyo wasaaradda arrimaha gudahuba ay samaysteen xog howleed si ay u bilaabaan hindisahan dhammaystiran dalkugalka degdega ah iyo sidoo kale mudnaanta waxaaleba leeyahay waxaa loogu talagalayaa inay ka faa'iidaystaan dadka sida gaarka u saameysay masiibadaas kuwaas oo laga yaabo inay halis ugu jiraan inay noqdaan guri la-aan tusaale ahaan ama ugu yaraanba waxay kuwaas ay soo gaareen daawacyada gaarka ah sidaas waxaa qortay wakaaladda wararka jarmalka ee d b a magaceeda loo soo gaabiyo waxay intaasi ku daraysaa wakaaladdan in qorshahan loogu talagalay dhibanayaasha doonaya inay maangale ka helaan jarmalka inay la joogaan xubnaha kale ee ehelkooda ee qoysaskooda ee jarmalka hore isii joogay qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka keenan ayadna dhegeysanaysaan kulmiye news f m website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network yugyuge isyakaynayee yahanaad heshood layabaalatee yalowgayga daadiga yugyuge isyakaynayee yahanaad heshood layabaalatee yalowgayga daa xayawaanayo yacaygii rido mayag leelaye waxayoanayo yacaygii rido mayag leelaye arrimiyug yidhi waataad yurtee mayabaalayaan rimiyugidhi waataad yurtee mayabaalayaan naga yaldine yaabaad dhigtee reerkaan yabyabay yeelaha jartee yalowgayga daahaynaga yaldine yaabaad dhigtee reerkaan yabyabay yeelaha jartee yalowgayga xayaanayo yacaygii rido mayag leelaye xayaanayo yacaygii rido mayag leelaye arrimiyug yidhi waa taad yurtee mayabaalayan arrimihiyugu yidhi waataad yurtee lamaya baalayaan gurigii ka baxay yarabtii jartee yalowgayga daa ina yahay yaxdii beertii yuctidhe yucubkii ka baxay rabtii jartee yalowgayga waxaananayo yaygii rido mayagleelaye waxaananayo yaygii rido mayagleelaye waxayu anayo yacaygii rido mayagleelaye codka macaan fanaaniinta maxamed yuusuf cabdi iyo qabar cabdullah harwo ayaa ku luuqeynayay heestan u u asha layidhaahdo barnaamijkeena kulanka keenan ayay qeyb ka tahay heese kale noo soo socda saaxiibayaal markaanse waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa ka dhacay luul maxamuud aadan xan xasuus mahadsanid burhaan waa maalin axada ah, taariikhduna waa labiyo tobanka bisha februari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta afartan iyo saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadka saddex boqol labaiyo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka a ah maanta oo kale sanadkii labada kun qaramada midoobe ayaa ku dhawaaqday inay joojisay howlihii baniaadanimo ee ka waday soomaaliya waxaana sabab uga dhigtay arrimo la xiriiray ammaanka shaqaalaheeda maanta oo kale sanadkii labada kun iyo tobankii allaha u waxaa dalka sacuudiga ku geeriyooday saleebaan colaad roobleh oo ahaa wasiirkii xilligaasi ee ciyaaraha iyo dhalinyarada soomaaliya oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay hoteelka shaamow saddexdii bishii diseembar sanadkii labada kun maanta oo kale sanadkii labada kun koob iyo tobankii waxaa bilowday wararka iyo barnaamijyada idaacadda kulmiye maanta oo kalena sanadka markuu ahaa kun iyo waxaa waqooyiga yurub ka bilowday dagaal weyn oo u dhexeeyay dowladihii xilligaasi ee dalalka denmark iyo norway oo isku dhinac ahaa iyo ruushka iyo sweden oo isku dhinac ahaa maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol sideed iyo tobankii dalka jili oo ka mid ah dalalka latiin america ayaa madax banaanidiisa ka qaatay sbain oo gumaysan jiray maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol labaiyo tobankii dalka shiinaha ayaa lagu dhawaaqay inuu ka baxay nidaamkii boqortooyada islamarkaana uu yahay dal jamhuuriyad ah oo aysan ka jirin nidaam boqortooyo maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afar labaatankii madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka calvin collid ayaa khudbadiisii ugu horeysay ka jeediyey dalka mareykanka maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol afartan sagaalkii guddoomiyihii xilligaasi ee ururkii iqwaanul muslimiin xasan albana ayaa lagu dilay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal midowgii soofiyeetkii ayaa xiriirka u jaray xukuumadda yuhuudda kadib markii diyaaradihii israa'iil ay duqeeyeen saldhigyii uu lahaa guud ahaanna waa iga xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantaha luul maxamuud waxayna la socodsiinaysaa qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa maanta oo kale dunida ka dhacay dalka qubrus dadkiisu waxa ay soo dooranayaan oo u dareereen goobaha codbixinta iyagoo soo dooranaya madaxweyne cusub oo wadankaasi yeesho iyadoo dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimaha bani iyo siyaasadduba ay kor u kacsan yihiin nicos conodrs oo sagaal afartan sana jir ah wasiirka arrimaha dibadda hore usoo noqday islamarkaana hadda hogaamiye xisbiga layihaahdo ama xisbiga midigta layihaahdo tizi ayaa waxa uu ka mid yahay dadka u taagan musharaxnimada xilka madaxtinimada dalkaasi si madax bannaan ayuuna u taagan yahay meelaha qaar codaytu waaba sii socotay oo wareegii labaad ayaa hadda loo dareerayaa oo doorashada asalkeeda wuxuu soo bilowday bilowgii bishan aanu ku guda jirno febraayo haddii aan eegno dhinaca ukraine iyo ruushkana askarta ruushka ee ku dhimanaya ama ku dhintay dalka ukraine ayaa tiraahaan aada u kordhay marka loo fiiriyo bishan marka loo eega baa layidhi warbixino gaara ah oo ay soo saareen xogaha ilaa hadda la ururiyey tusaaleahaan oo kale xogta ukrain waxay muujinaysaa in sideed askari oo ruusha ay ku dhintaan maalin kasta ama tan iyo bilowgii bishan februaayo ku dhinteen gudaha dalka ukrain talooyinkan waxay iftiiminaysaa baa laleeyahay xogo kale oo hore ay usoo saareen waaxeyaha arrimaha dibadda iyo dalkaasi ingiriiska iyo tanda dalka mareykanka korarkan ayaa laga yaabaa baa laleeyahay inay sabab u tahay duulaanka xilligan ee ruushka mar kale uu kusii duulayo wadanka ukrain oo uu aada ciidamadiisa uu ugu kordhiyey toddobaadkii horena wasiirkii hore ee gaashaaniga ee ukraine olesk reneskov ayaa sheegay in weeraro cusub oo ay ka filayeen dhinaca ruushka inuu sii xoogeystay oo meelaha qaar ciidamada ruushku ay aada ugu weerareen magaalooyin ku yaalla waddanka ukraine laakiin dowladda ruushku aada ay uga gaabsanaysaa inay sheegto xogaha rasmiga ah ee askarta kaga dhimatay milatariga ukraine ayaa sheegtay in boqol soddon iyo toddoba kun iyo toddoba boqol iyo sideetan askari ay ka dhinteen askarta ruushka tan iyo markii duulaankan uu bilowday waxaa dhinaca kale ilaa shan kun oo qof gaaray haweenka uurka leh ee fiisaha ama u qaxaya wadanka argentiin bilihii lasoo dhaafay waxaa la sheegay saddex iyo soddon duulimaad maalin kasta in ruushka ay ka baxaan oo dhinaca waddanka argentiin ay aadaan waxaana la sheegay dhammaantood inay hayan yihiin haween ka cararaya wadanka ruushka markaan kusoo dhawaada saaxiib yaal xubinteeni kalama koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war ma haysiine macawisley waa tababarteen ma ruushkaa la geey war yukrain maxaa loogu diri waayey war macawisley sida loo dagaalamo horay u yaqaaneen shiishkowduna dhulka uma dhaco nisaa laga dhigay miyaad leedihiin afkii sheega ma dhaafta wey war langileyma awslee nislaka weelee godka jira u malanku weero war haddaad ogeed nisoo cidday doonta xidhata sharci la'aan bay ahayda ah hadda waaran maxkamadeed la'aantiis waxba ma xiri karto warwarka waad la waalateene macawisley abdheyday noqdeen windhowga miyaa laga bedelay wareeryadii ugu dambaysay ee qurbajoog iyo qoraxjoog isku fahmaayeen ay la qabsadeen iga dhegaysta markaad hadda aragta waxay ku leeyihiin bro lejen resbect oh my god thanks buud imbosible hooyo iyo aabbana waxay ugu wacayaan baba mama ok beybi amazin bos another level unity success its new feg brother sister shukran xabiibi iyo weliba lets go aryaa cabdikuusow shabaabka ay dili jireen ma afkaas ka barteen <laughs> walaaggeegdhowaadneerasi afdoorsameen leehaytay kilda shabaab maxay ugu dari waayeen war ali jayta waxaan malo ogyaha war isagaaba noox uga bilaabay war fahmaye aqi ay uga soo hor jeedaan war kalemaanay war ma haysaan macawisleyna ma taqaaniine wax ka yaabiyey arkeenaa layidhi haye waatay abdheyd noqdeen ma ay gaankiis u war shabaab madaxooday gataana naga sug warka ciidankii eletaree lagu soo tababaray oo dagaalka u socdo xamar laguga baxay oo shabeelada dhexe sii maraya oo soconaya ilaa meel kastoo shabaab lagu sheego iyo macawisleydiyaa gaw isiriyaa layidhi mis waraysteen walaagio goroor laga galaayana fuudla galeena war intaad garanaysa way dhaaftay idinma sheegi karee ciidanka eleteriya lagu soo tababaray niman baabuur raac maahan horta baabuurtu waxaa layidhi wixii saaday u sidaan maahane iyagu dushooda ma tegayaan waana ka horraynayaanoo iyagaa lugaynaya socodkooda iyo orodkoodana kalema taqaanid soo jeedkooda iyo sii jeedkoodana kalema taqaannid qoryihii dhashiika la dhihi jiroo baabuurta la saari jirayna garbahay ku wataan marka war idinku daaline ciidankaasi waxay dhaheenaa layidhi annagu shabaab iyo macawisley kalama naqaanno qof shacaboo qori sitaana annaga agteenna dembiyuu ka yahay wixii nala soo barayna maahan shabaabna annagaa ku filan ee jidkaan maraynaiyo magaaladan tegayno ciddiyaannaan ku arkin qori wadata war hadda ciidanka waxaa la rabay dhulka ay marayaan in loo sheego in macawisley xurayday ceelbuur markay gaaraanna wixii qorow wato ay arkaan inay tilaab ka qaadaan war macawisleyda colkoodii haddii ilaahay u keena ciidan ka adag ayagumaa qoryaha guryaha dhigtaan waar kalamaanay dawlad aynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray miyaa ka dhacday warwaaqlo waxaad ka tagtay guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi aga wargooyin ma-al-shabaabba heestaa qaadayoo way cararayaan miya war kalemaanay war ma haysiine dalka kongo toddoba askari oo fulaynimo lagu eedeeyey oo mar la isgalay inay carareen la sheegay dil toogashaha lagu xukumay gurigiisaabahimiysahadda fulay hooyadii ma gablanta ma beenowday war koonga mahmahalaasu ma gaarin war koonga waxaan la qabaa fulay meeshii lagu arko in lagu toogto waa yahay cabdikuusab adugu may subtaa war cabdikuus hadduu geesi yahay galbeedka hiiraan weli shabaab waa joogaan aryanaha waxaa la yidhi fulow guuli kuu dhawydawar cabdulla waxaa kaloo la yidhi allayleh balaayoy markay nabadu baahdo allayleh balaa Eh. ninkan ku birdhigiine ka baxsadayna waa fulay war waxaa kaloon maqli jiray eh. fiidkii ma facay lama cayaaree eh. sidii fulay caroodaan faruuryaha qaniina aryaadhaha war ma haysiine waxaan dhegaysadhay madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh oo jaamacad rooma ku taalla ka warramaaya madawiinagreedaan dalla'ay warkaan hayga dhex gelinee hadda ka horna jaamacad maraykanka ku taalla sagoo ka warramaayaan ogaay uga madaxweynaha ma ununkaa dhahna jaamacadaha casharra ka bixi mase inuuna maamulaan u doorannay war hadda ma waxaadna leedihiin madaxweynuhu macallinnimadiisii u laabtay war soomaalidaa degdeg alla ku ebteleeye madaxweynuhu maraykanka iyo talyaaniga iyo midowga yurub iyo caalamka oo dhan waayahan wuxuu siinaya cashare ku saabsan sidii loola dagaalami lahaa argagixisada adduunyaduna cashare badanay ka barteen kuwa ku qanciyana garabuu uga rabaa sababtoo ah balaaya haddaan laysu kaashan lagama guulaystaa la yidhi argagixisada soomaaliya saldhigga ka dhigatana inay caalami tahayuu baraadduun adduunka marka hadduusan madaxweynuhu casharadaa bixin lahayn oo macnayn lahayn nimanka lagama adkaadeen axmedow ma waxaadna leedaha hadalkii madaxweynuhu wuxuu ahaa almacnu lxarbu ljihaad alkhawaariij war shirkii culummada soomaaliyeed ayuu madaxweynuhu ka sheegay inay waajibkooda qaataan warqudi ilmakaasib walmanaasib laakiin khallu lilwaddan hadda ka hor la madaxweynuhu ma wuxuu taagan yahay alwaddan waddanana war bilaashaad carabiga u daldalaysaane hadda ka hor madaxweynuhu waa kii yidhi abuu cubayda iyo abuunahaab iyo abuulahab midnana naba soo galo dalkaanna waxaa leh jaamac iyo qowdhan iyo calasow war haddaan kuu carabiyey madaxweynuhu wuxuu yidhi asoomaal lisoomaaliyiin war hadda shabaabkii xagguu marayaa warkiisu aryaanaha shabaabkii samigay cabdullaahi xog ka helay wuxuu yidhi ogow markii la kala hatiya hal walba meelkaa soo hadla markii la kala hatiya hal walba meelkaa soo hadla oo cabdilow nimanku waaba kula soo hadlaan miya war waa isdhiibaynaa ee dawladda nagala hadal miya cabdilla ku soo dhaheen war shabaab hadday cid u cabanayaan dad kaley raadin lahaayeen waa hubaa inaan cabdillo wanaag dhexe allin war waxaa kaloo la yidhi eh. sidii loo hantuulshiya shabaab sow u kala haaday eh. harharuub biyahaa hubkii looga helaya war ceelashii ay gubayeen oo qarxinayeen eh ukumadoodii miyaa ka soo baxdoo qoryihiiyaa laga siisanaya galaasgalaasbiya war qofkii ugu dambeeyey shabaab kaxankeena wuxuu sheegay inayna saw la baxeen afyaxaas oo xitaa beerihii ka shakisan yihiin xay beeraha uga shakinayaan ayagaa lagu dhex jira ahmed iska qabtaan war kalemaanay war ma haysaane maalintii toddobaad buu dagaalku laascaanood ka socdaa war caana iyo colaad meel ma wada galaane aaway axbad joojintii warwarka hayga dhexgelinine qoloba qoloy ku eedaynaysaa inay dagaalka bilowday somalilan waxay tidhaahdaa asfariisimada ciidamada la weeraray odayaasha dhaqanka laascaanood qaarkoodna waxay dhahaan magaalada duqayn baa lagula soo kallahay xaqiiqaduse waxay tahay in dagaalku socdo shacabkana aan loo tudhin warrimayow xabad joojin lagu dhawaaqay iyo dagaal sidiisii u socda aan arkayna laakiin waxaad ogaataan xabad joojini ma suurto gasho ilaa wixii keenay la joojiyo war anugu soomaalida waxaan kula talin lahaa gaar ahaan qaybaha somalilan ku dirinaya nin walba calankuu raba ha qaato wuxuu rabana ha aaminsanaadee ha laysnabadgeliyo nin walba deegaankiisa ha lagu ixtiraamo warkalamaane waxaan dhihi lahaa intaanaha wada dhashiya kuwan kala maarminow eh. intaad isku maqan tihiin oo aad kala maan tihiin eh. weliba kala maqan tihiin eh. waxaad matashaan sidii saddexdii midabada lahayd dibidii maansadu ku timid intuu aar muhalligii midnimadoodii furfuray oo midba maalin cunay intaan magaciinnu bi'in dalkiinnana magan ka noqon midnimo doonoo ukaca maankiiyo garashada waxtara caqliga maaloo dad yahow taliya meeldhiga go'aan aryaxaadisudaalihe ma waan hore loo dhihin talaan taabiyo xeel lehayn eh. turuqyaaxo ku toosime eh. talantab iyo xeellahayn eh. turuqyaaxo ku toosime yaaxaana loo siri jira marka oo noola lahay nin xoog laa xaaji u toostaa wargoonayna xoog wax waa lagu maquunin karaa laakiin waxba laguma maamulo caqligii wanaagsani itaalin uu yahay baleego baleego u fiirsada awayhe marka caqliga wanaagsan ood noo sheegayso kollayba caqli wanaagsani eh. xabad xal kama raadiyo aryaa cadow shisheeye hadduu kugu soo duulo xabadda waa xal laakiin shacabkaaga inaad ku ridaan xalahayd warado wada hadal heli kara eh. xabaddu ma baahnid war muuse bixii hadda ka hor wuxuu yidhi eh. anigoo wax dili kara duco qaadan maaya degtu qoriga hay war calaa kulli xaal warla weynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa war dad waa tashadaa waxna waa isku dartaaye lasacanood maxaa loo daba socdaa war kalemaanay warmahaysaan afhayeenkii madaxweyne farmaajo shantii sanoo soo dhaafay cabdinuur maxamed axmed ah. ahayna weliba gacanta midig gacanta wuxuu isku soo taagay kursigii fahad ka cararay war ma ka cararay mise waa loo diiday war wuxuu ahayba hadda sooma doonane cabdinuur baa hadda yidhi anaa mudan war abwanguran waxaan ka maqli jiray mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo midiyaha anaa tumay warxantu waxay lehaysa kursigii fahad faarax cabduqaadir a ah u socdee ma ka xishooday war warka naga dhex gelin inay xaflad weyn buu qabsaday wuxuuna yidhi tolow weligay waxba ma weydiisan maanta ka hor shaqa culusna waa aan soo qabtay qabiilna iguma garab siin maantaan garabkiinna u baahanahay buu yidhi war haddii faad ka cararay faaraxna u daayo yaa ku haysta cabdinuur wargooyin brofesor maxamed xaaji soo uma taagna kursiga war kursiga beelaa leh brofesor maxamed xaaji iyo cabdinuurna waa ku tartamayaan ninkii loo codayaana qaadanaya codka laftiisa yaa bixinaya meesha ajoyla ma joogaa ajoylo ooyow oriyow eed shay dhiibadi xubintii kalemana dhegeysateen barnaamijkeena kulanka keenanayna u dambeysa war mahadnaqaya saaxiibada barnaamijka gala qayb qaatay tabin diyaaran farsamo ee dadkana dhegeysanayaba codka macaan ilaahay hau naxariistay faadumo qaasin heesta aawahe ayaan isaga tegaynaya nabadgelyo waxaan isma arkayn ayaan taariimo aga ilooba xadigi oo la xeqiinayo isma arkayn ayaan taariimo isma arkayn ayaan taariimo aga ilooba xadigi oo la xeqiinayo agiisma iloobay